bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslm عlى sayidina muxamadi wعlى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh dhammaan walaalaha nala socda iyo kuwa dib nagala socon doona waa xalqadii saddexaad ee su-aalihii beijka facebooka noogu imanayey shan iyo soddon su-aalada hore aynu soo marnay waxaanan ka bilaabaynaa su-aasha soddon iyo lixaad qofka saa'ilkanna weydiinaya wuxuu leeyahay su-aal nuxurkeedu yahay dadka cuntada jidkiiyo dariiqa ku cuna ama wax ku caba markhaati ma galaan mas'aladaasi mas'alatulmuruu'a waxaa la yidhaahda weeye oo cadaaladda raacsan ama ku lamaan dabcan qofka markhaati noqonaya cadaalad baa asal ahaan shardi ah haddaan duruuf looga gudbaayo iman cadaaladdiiba waxay u qaybsantaa laba qaybood qofku inuu kabaa'irta ka fogaado sakaa'irta yaryarna uusan daa'imin waajibaadka ilaaliyo iyo inuu ka badbaado iska ilaaliya khawaarimulmuruu'a ah. muru'adu waxaa looga jeedaa anshax wanaagga qadiyadda muruadu asal ahaan waa wax dhaqanka u noqota goobta la joogo iyo waqtiga la joogo iyo qofku dabaqada mujtamaca qaybta uu ka yahay waddamada kala duwan ee la joogo wax waddanka qaarkii sharaf dhaca ah, oo waddamada qaarkood caadi ka ah waxa dadka qaar ka mida ah sharaf dhaca ku ah baan dadka qaarkii wax dhiba lahayn ma badna intaan garanayo qof cadaaladdiisa in lagu radiyo lagu diido muruu'adaa darteed qaab anshaxiyo qaab dhaqanka sharafta leh darteed sababtoo ah mar hadduusan dembi ilaahay ka gelin cadaalad lagu wax lagu diida markhaatigiisa asal ahaan ma leh laakiin munaasabad ahaan halkaasay ku timaadaa su-aasha xigtee ee soddon iyo toddobaad wuxuu weydiinayaa waa nin iyo xaaskiisa isku dhacay waddamada galbeedka iyo westarenka la joogaan filaya waxay ku dacweysay wii kufsaday kadibna wuxuu ku qancay inuu iska furo markii uu furay kadib bay tiri meherkaygii isi isagana wuxuu yidhi dawaabay kursaday haddaad tiri meher ma jirin weeye waxbaba iguma lihidba de haddaan meher la-aan iyo kursi kugu haysta arrintaasa waxay su-aashu tahay meher ma ku leedahay waxaan rabaa laba arrimood inuu qofku kala saaro in gabadhu ay khalad samaysay oo xiriir gogoleedo ninkeeda dhex maray kufsi iyo ay ku magacowday oo ay arrintaa dhib u samaysay arrin khaldan wey arrintaa khaladka iyo beenta ay sheegtay laakiin nikaaxii ka dhexeeyey been ka dhigi mayso iyo baatil ka dhigi mayso sidaas darteed nikaaxiina goyn mayso fasakna noqon mayso haddii uu furay meherkeedii bay ku leedahay oo dhammaystiran hadduusan shardi ka dhigin meherkiinay cafido talabaadii haddii kufsi laga soo qaado kufsigu waa qof aan xilahaadii ahayn ood xoogta wey iyadana raalli ka ahayn ood qasabtay sidaasoo kale xiriirkii gogoleed ee ku marana mahrulmathal bay naagtu ku yeelataa oo iyadoo kaleeto wixii meher u noqon jiray oo kale ayay ninka ku yeelanaysaa xataa kufsigu hadduu yahay sida loo yiri lafteeda saa darteed ninka waxaan dhihi lahaa gabadha meherkeeda ha siiyo wixii kale dhex maray ama kaga qaldantayna waa qadiyadee u baahan sideeda in loo xaliyo inay iscafiyaanna ka fiican wax waliba su-aalka saddexaad su-aasha soddon iyo sideedaad oo saa'ilka xigaa wuxuuna leeyahay wuxuuna weydiinayaa <clears throat> gabar baa i weydiisatay qur-aanka inaan baro waa qof ragaad mooda anna waan ka ballanqaaday kadib baa waxaa dib aan igaga soo baxday inaan keli isku noqonayno marka wuxuu leeyahay kelinimada ama dembiba aan labadayada keliya noqonayn waa kow haddiise qof rag iyo qof dumar oo ajnabi kale oo wada jooga salaadu ay qabatoy wada tukanayaan ma la ogol yahay waa laba su-aalood oo isxambaarsan wadaagana qof iyo dumar rag iyo dumar oo keligood noqonaya qofka ragga iyo dumarka ajnebiga kale ah inay u keliyoobaan qaab shubha iyo mugdi iyo shaki keeni karaa ima banaano haday labadooda keliya noqdaanna nabigu alayi sl waa ku yidhi ilaa kaana shaytaanu haaliahuma shaydaan baa saddexayn doona dabcan shaydaan hadduu soo saddexayo labadooda soo dhexgalana shar iyo xumo mooyeen sama iyo wanaag lagama filo saa darteed taasi waa dembi qiil uma noqon karto qur-aan baa la isbarayey qiilna uma noqon karto salaad baa la wada tukanayay salaadda meesha lagu wada tukanayo waa inta hadday khiyaar leeyihiin waay haddii qasab iyo xabsiya la isugu keeno ama isagoo qof waliba meesha cidlada iska socda meel duur cidlo iyo baadiye ay iskaga soo dhacaan dee waxay u qasdeen iyo khalwo ay u qasdeen ma aha ama dan iyo duruuf iyo cabsi waddadii ay u kala maarmi waayaan ama ninkuba qoftan haweenta inuu badbaadiyo uu doonaya asbaab muxaramaadka daruuraad iyo xaajaad baneeyaa jira kuwii haddaanay ahayn waa dembi saa darteed ninkaasuu gabadhii ka ballan qaaday laba mid baa u furan ballantii maanic hor istaagayo sharci ah yimid oo khalwo ah inuu ka cudur daarto iyo hadduu rabo qur-aankii barashadeedii inuu cid macallina u dhigi karta kharashkiisa ka bixiyo labadaa khiyaarba way furan tahay salaaddu haddii aynan khalwadii xaaraamta ahayd way wada tukan karaa ninku waa tukin karaa iyaduna gadaal way istaagi kartaa laakiin hadday qaabkay u wada joogaan ay keligood u yihiin qaabkay khalwada xaaraamta ahayd de sii wada jooggoodaaba xaaraameh waxay salaad usii wada galaan meesha ma yaal saa'ilka xiga su-aasha soddon iyo sagaalaad wuxuu ina leeyahay wuxuuna wuxuu weydiinayaa haddii qof markuu cumraysta labada ragcadoodee dawaafka ka dambeeya uu halmaamo ilaa uu dhammaystay oo xalaal noqday maxay cumradiisii noqonaysaa cumradiisii waa ansaxaysaa labada ragcadood sunno weeye waajib maaha rugnina ma aha hadduu kas uga tago cumradiisii way ansaxaysaa ajirkii labada ragcadood unbuu waayayaa hadduu halmaamayna markuu soo xasuusto ayuu xaramka ku laabanaya ayoo tukanaya hadduu sunnadii inuu la yimaado doonayo saa'ilka xigay oo su-aasha afartanaad wuxuuna wuxuu weydiinayaa shakiga faraha badan ee qofka ku dhaca ku dhasha oo xataa cibaadada ka cibaadada gala maxaa dawow ah kow duca ilaahay la baryo oo qalbi khaalis iyo ah, awqaadda ijaabada la baryo laba haddii dunuub iyo macaasi qofkaasi uu ku jiro inuu cibaadada iyo taacada iyo badiyo shaytaanka iska naaro adkaarta iyo tahaaradana ku dadaalo hadday dhacdo waxyaabaa qaarkood marar waswaaska iyo shakiga marad nafsi oo xanuun nafsi ah keeno oo wax kale ma ahane inuu baaritaan isku sameeyo haddii xanuun iyo cudur jiran uu iska daweeyo su-aasha kow iyo afartanaad waxayna leeyahay saa'ilka xigaayey bahalkan kaadida soo saara ee qofka kaadidu ku adag tahay la geliyo qofkiina uu xanuunsan yahay xanuun darteed loo geliyey maxay ka qabtaa salaada lagu tukan ma lagu tukan karaa nacamha waa lagu tukan karaa mas'aladuna waa mas'aladii haddii uu daahir yahayna la daahirin karana waa sideeda haddii kaloo najaaso ku hartayna masaa'ilu salasilbowl waaye qofka dhiig furanka dumarka qabtay qofka aanay neeftu ka istaagin qofka aanay kaadidu xakamayn karin dadkaas oo dhan salaaddu markay soo gasho qadarka ay weysaysanayaan ay sunnadii ka horraysay iyo faralkii tukanayaan hadday sunno ka horrayso iyo sunno ka dambaysaba intaa macduuriin waay walaa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha salaada kale marka la gaarana waxay gaadhena waa laga dhaqay dibna wuu tahaara qaadan sidaasna salaaddiisu way ku asix insha allahu tacaala su-aasha afartan iyo labaad ninkani wuxuu leeyahay qof baan ku heshiinay ganacsi aniguna lacag baan keenayey isna xooggiisi iyo wakhtigiisuu gelinayey markii xisaabta sanadka la xirana lixdan iyo afartan boqolkiiba baan faa'iidada u kala lahayn marka laa gooya kharashaadka uu ku jiro mushaar go-ana uu qaadanayay heshiiskaa diintu maxay ka qabtaa heshiiska waa khaldan yahay heshiiskaasi heshiis khaldan weeye dadku mushaar iyo faa'iidada qayb ka mid a ah ma qaadan karaan marka la yidhaahdo waxaan leenahay laba qaybood wey inay asalka heshiisku tahay xoog iyo xoolo la isku darsaday xoolahana maamulkooda iyo maarayntooda iyo ganacsiga la gelinayo iyo sida loogu talinayo sicirka loo goynayo qofka xoogga ka shaqaynayaay uu mas-uul ka yahay sidaa hadday tahay waa masalada mudaarabada weeye mushaar go-an ma qaadan karo aan ka ahayn in deyn lagu qoro oo hadhow faa'iidada u soo baxda ay ka go'do saa darteed kharashaadka laguma dari kara mushaarkuu qaadanayay ee deyn isaga lagu qoray buu noqonayaa kadib boqolkiiba afartanka uu qaato ama qadarkii lagu heshiiyey bay intaasi ka mid noqonaysaa oo raacaysaa baaqiga unbuu yeelanaya baaqi hadduu jiro haddii asalka heshiisku ijaara uu yahay oo qofkani uusan maalkana maamulin maarayntiisa iyo utalintiisa iyo sicirgoyntiisana uusan mas-uul ka ahayn qof shaqaalo oo meesha ka shaqeeya baabul ijaara asal ah haddii intaa kadib dhiirigelin basanteej iyo boqolkiiba waxbaa lagaasi in la yidhaahdo gaar ahaan sida dhacda shaqaalo badan loo qaybiyaay qaybtaasi way bannaan tahay waxayna ku kala duwan yihiin waxa qaacida la yidhaha yajuusu tabacan maa laa yajuusu istiqlaalan sidaasayna culummadu u kala qaadeen oo midna ijmaac ay u soo guuriyeen midna khilaaf ay u soo guuriyeen sailka xigee afartan iyo saddexaad su-aasha afartan iyo saddexaad wuxuuna weydiiyey muxuu yahay qowlka ugu raajixsan qof ajnabi oo dumara hadduu ninku gagacad taabto in weysadu ka jabayso marka laga soo tago maxaaraan baa taabashada mise waa xalaal qowlka ugu raajixsani waa inaanay ka jabaynin weysadu nabiga nuuna sala allahu aleh ali wasalam xaasaskiisa intuu taabtay isagoo salaad ku jira yuu salaaddiisa wadan jiray inta uu dhunkadana ama shumiyana salaaddu horey uu sii bixi jiray taabashada qur-aanku sheegayna ka xiriirka gogosha aweye ka gacantaa maaha su-aasha afartan iyo afraad waxay ku saabsan tahay qof dukaanle ah qof baa dayn iga rabay raashin buu iga gadanayey raashinkii waan ku heshiinay raashinkii markaan qaadeen u saarayo uu yidhi siyaaro sheekh aa loo wadaa maadaama heshiiskii dhacay waan u saaray marka wuxuu ka cabbiray erey la yidhaahdo shirkigaas aniga ma dembi baa iga soo gaaraya aan ugu kaalmeeyey waxaan rabaa dhowr arrimood su-aasha jawaabteeda dhowr qodob inaan ku soo uruuriyo marka koowaad heshiisku hadduu dhaco oo la kala guddoomo kadib qofku wuxuu ku sameeyo adiga mas-uul kama tiid waxaa markaa kala noqonaya wixii inaad ka gaday oo qaadan karo iyo isagoo meelaan fiicnayn u wada adigu inaad u rarto masalatu masalada xamaali bay noqonaysaa iyo kaalmayn iyo u qaadis masalatulbeyc ma noqonayso haddii aan qabdigii iyo guddoonkii dhicin <clears throat> meel xun in loo wada wixii lagaa gatayna aad ogaato beyculcinabi laman yasir itakhiduu khamran weeyo beeca inaad joojisaa waajib kugu ah maadaama weli milkigaaga wixii uusan ka bixin taa masalada koobaad qodob koobaad qodobka labaadi ziyaaradan loo wado ee uu ku tilmaamay shirkiga qasab maaha shirki inay noqoto ziyaaraadkan la dhigo bidcana way noqon karaan asal ahaan maanaa sida xukunkeedu yahay inay bidca tahay waayo waxa loo qabanaya waa khayr iyo ajir baa laga doonayaa ilaahay baana loogu dhowaanayaa qofka inay anfacda aakhirana waa la rabaa taasi waa sifada iyo tilmaanta cibaadaadka weeye cibaadaadka saasoo kaleeta aan salka lahaynna bidac bay galaan shirki wuxuu iman karaa marka meesha laysugu yimaado qofka aqaaba lagu lagu siyaarada loo qabanayo iyo waxaa la qaadaya iyo hadday shirki ku jiraan buu shirki iman karaa laakiin qasab ma aha shirki inuu yimaado saa darteed asaaska anta la hubo waxaan inuu bidco yahay wey shirkina waa soo geli karaa inuusan soo gelinna waa dhici karta qodobka ugu dambeeyaan masaladaan raba inaan ku tilmaamo waxaa weeye haddii qofkii beeciyoon dhicin iyo wixii u kaalmeeyey isagoon ogeyn waxaan dembiya xaaraan inay tahay ogaanshaha ka hor wixii ka dhacay ee dembi ahaa wixii ka dhacay waxaan leeyahay khaladkaas ah insha allahu caafis wey su-aasha afartan iyo shanaad wuxuu leeyahay qofkani caruur baan leeyahay carruurteedinu isku nuug weeye kala korintoodii baa dhib noqotay xaaskii markay afartankii ka baxdayba haddana durbo uur baa ku soo baxay uur hal bil jiraa waxaan i buhi soo xaaq ilmahani yeena isku dul dayacmine laakiin risiq iyo biil iyo xagay ka helayaan maanaan ka walwalsanayn buuri ee ilmihiiyoodi isku nuug gaadhay dartii baan u samaynay hadday arrintu sidaas tahay ama hooyadu inay tabar beesho oy taqwad guurta laga baqayo amaba ilmihii inuu dayacmo laga baqayo xilligii nafta lagu afuufayeyna uunan gaadhin labada isqabee ilmahan dhalayana ay raalli ka yihiin insha allahu tacaala dhibaato malaha isagoon xilligii lagu afuufaya saddexda bilood gaarina naf la gooyey ma aha su-aasha afartan iyo lixaad wuxuu leeyahay qofka leh waxaan deganahay waddanka biljam waxaa jira shaqooyin dowladdu kugu qasbayso marar subermarkeedya noqda hilib xaaraana iyo khamri iyo waxbaa lagu gadaa mar waad rastayn mar lacagtaad qaban ma kala saari kartid mana diidi kartid muddo sanadaad ka shaqayna ilaa adigu shaqo iskaa aad keensato wuxuu xukunku noqonayaa intaana xukunka ka hadli waxaan rabaa inaan idhaahdo dabcan waddamada gaalada ee la aadayo iyo nolosha qaabkaa u qaabaysan ee lala noolaanayo adigoo miskiin ahoo baahan oo iyagii hoos jooga oon isku fillayn dhibtaas oo kale iyo dulaysigaas oo kale iyo waxyaaba diinta aan ogolayn oo lagugu qasbooo kaleetay leeda wixii ka dambeeyaay qofkani haddii dhib ka soo gaarayaan oo qasban yahoosan khiyaar lahayn wuu ka shaqayn karaa laakiin qadarka lacagta ay uga dhiganto wixii buu isdhaafinayaa oo masaakiinta iyo meelaha danaha guuda ku bixinayaa waxaana waajibku ah wixii bedelkaa inuu raadsado marka meelahaas ku cararkeedu dhibaatooyinkaasoo badan bay leedahay hal iska daaya khayr allah idin siiye soo afartan iyo toddobaad isna wuxuu leeyahay waxaan joogaa swiden baan joogaa buu leeyahay reerkaygan inaan swiden geeyaan rabaa wadamada gaalada ah oo waddankoodii ay deganaayeen ka soo kaxeeyo ma dembi baa iga soo gaaraya asalku ma bannaana ilmo iyo caruur iyo dadkii kalaa saa uga cabaadaya intii horee tagteenna waa ku rafaadeen dad badanna waa ku lumeen xaaladda saas oo kaleeta ah in ilmihii iyo caruurtii iyo reerihii la geeyaay asalku ma banaana qofku haddii uu geeyo isagoo inaan u banaanaynna de dadkaa wixii qallooc iyo dembi ay sameeyaan qaybba ku leeyahay qaybtii sababnimaduu ku leeyahay qaybta falka samayntiisa dee qofkii qaangaadhoo sameeya isagaa loo qora ilaahiyna subxana wa tacaala dadka baahideeda allaha ka deeqo intay tagtana allaha kasoo soo nabad celiyo su-aasha afartan iyo sideed waxay leedahay qof gaalnimo ma muujisan karaa si uu kuman kumaan kum oo muslimiin ah u badbaadiyo islama ogola masaladaasi waxaa jiray xalaqaad badan oon kaga hadlay waa hore kulanka shibli iyo soomaali janna la dhihi jiro ma shan lix xalaqa inay ahaayeen masaladani waa masaa'il ikraah bay culammada qaarkood geliyaan qaarna masaa'il daruura iyo taqiyaday geliyaan masaa'il ikraaha marka la gelinayo iyo inuu qasban yahay qofkii ay bannaan tahay waa nooca ikraha ay ku magacaabaan alikraah aladabi qof isaga wax ku dhacaya ma aha qofkanaa la dilayaa waalidkaabaa la dilayaa walaalkaabaa la dilayaa ama waxaa weyn loo geysanayaa waxaan haddaadan samaynin marka la yidhaahdo bay culimmada fuqahada intooda badan ay qabaan baabulikraah wey ragga mutaakhiriinta ah ee dambe iyo qaar xilligan raggii culummada qarnigana baa ikraaha alikraahu aladabi ku magacaabay rag badanna markay ka hadlayaan xaafid ibnu xasmiya rag lamida raxmatullaahi calayhim jamiican way caddaynayaanoo qof kastoo muslimo wax la yeelayo oo inaad samaysa maahanee dhib la gaadhsiinayo waa baabul ikraah bay dheheen adiinu kugu dhacaya qasab maaha hadday noqon weydana baabul geli weydana baabu taqiya iyo daruuraadkay gelaysaa marka asal ahaan haddii la xaqiijiyo danni haaliba noqotaay way bannaan tahay arrintaas in la sameeyo su-aasha afartan iyo sagaalaad waxay leedahay toddoba fa qofkan leeyahay toddoba faatixaan akhristaa waxaan marsadaa indhaha qalbiga iyo xubinka taranka in ilaahay ii xifdiya darteed diintu maxay ka qabtaa asal ahaan waxaan hadda markay noqoto baaburuqyo iyo waxaan lamidka ah uu qofku xirsi xidh iyo wax ka doonayaay inay bannaan tahay baa asala faatixa la akhristay faatixaduna acdam suuratin fi lqur'aani weeye aayad kursi la akhristay waxyaabahale dadka ku xifdiya ka mid ta tiro go-an wax ku soo arooray aniga ma arag oo faatixa laga akhristo sidan ha loo akhristana daliil gaaroo tusaya ma arag laakiin baabkii ruqaaga iyo lamidka ahaa ruqaadu baabu taxsiin weeye iyo xirsixirkay kamid tahay in maalamta kun shirkan tahay markii cumuumka xadiidka inay bannaan tahay la qaatahay way bannaanaanaysaa haddii qofkani uunan ku salaynaynay sidan si gaar gaarahoo fadli iyo ajir gaara ah leh inay tahay haduusan isagu saa rumaysnayn oon halkaa uusan ka duulaynin dhib ma laha lakiin hadduu halkaa ka duulaya dee daliil bay u baahanaysaa fadliga uu sheegaya siiyey su-aasha kontonaad wuxuu yidhi bahal bidaar ah baa nafta noo keentay in timo la tallaasho ma dembi baa ku jira maya dadka bidaartu ay gashay inay timo tallaashaan way bannaan tahay waxaana la mid tahay xadiidkii carfaja radi allahu canhu wa ardaahu nabiga alai sl slaam xilligii jaahiliyadii carfajo dagaal uu galay baa sanka seef qayb la tagtay baashan fidada ama qalinkuu ku samaystay kadib way quruntay oo way xumaatay nabigu wuxuu yihi dahab gasho sankii go-ay ee dahabka la gashaday bay la mid tahay tintan ku tiila ee go'day ee dib loo tallaalay saas darteed waana baabka isaalat alcuyuub waaye iyo xubnahan in laga shaqaysiiyo oo shaqadoodii hore lagu soo celiyo ilig baa kaa jabay oo ilig baa la geliyey timihii baa buubay oo bidaar noqda oo timo kalaa la tallaalay dhibaato ma laha timo timo lagu kor dara waxaa la diidan yahay su-aasha kow iyo kontonaad wuxuu saa'ilku weydiinayaa su-aasha markaan sujuudda ku ducaysanaya nabiga ma ku sallihi karaa sal ly slam haa nacam bal way fiican tahay hordhaca ilaahay ammaantiisa iyo nabiga salligiisa in laga dhigo sala allahu aleyh aali wasalam labadaa hordhac laga dhigo kadibna la ducaystaaye way bannaan way wanaagsan sida wanaagsan wey su-aasha kontan iyo labaad wuxuu leeyahay qofkani afar wiiloo mataana ah baan leeyahay oo wada afar afar jir wada ah masaajkaan geeyaa salaadaha dad baa waxay igu yidhahdeen war ilmaha il baa kaaga dhiciye kadaa masaajka dhib baa ka soo gaariyay arrintaa maxaa ka jira dabcan dee ilmaha afar jirka masaajid waa la geyn karaa haddii ayna dadka dhibaynin ama adiga salaad jumco la joogo inaad dhaqdhaqaaqato hadasho ayna kuu keenin oo jumcadaadi xu laba way jirtaa il inay ku dhici karto laakiin ishu masaajka gaarku ma aha jidkay kaga dhici kartaa dugsiga qur-aankay kaga dhici kartaa gurigay kaga dhici kartaa dad ehel iyo qaraabo ah saa samayn kara dad xaasidiina ishood baa ku dhici karta ishu waa xaq alcaynu xaqun waa kii nabi slam hadduu waxuun qadar ilaahay la-aanteed dhici lahaana ishaa dhici lahayd ninna ragna qabri bay gelisaa awrna dheri bay gelisaa oo intay soo rido laqashaha dheriga lagala karsadaa khatar weeye ishu marka isha sidaasina qof wixii uu cajabiyey oo maashaa allah waan dhihin baa sababa ina mar badan marka ishu way ku dhici kartaa lakin waxaad ogaataa wax masaajka gaarku ah ma jiro su-aasha sokonton iyo saddexaad waxay odhanaysaa dadan soo dad baan masaajid ku wada tukanaa soomaaliya carab baan isugu jirnaa imaamku waa carab raggii qaar badan baa silsilad qaba imaamkuna kama hadlo dad baaba leh way bannaantahy diintu maxay ka qabtaa mas'aladu silsiladda raggu inay xirtaan faraatiga marka laga soo tagaayo asalka silsiladda xirashadeeda dumar baa iskaleh xilliganna intaan aqaano dad aan fiicnayn baa xirta inta khaalibka aan aqaan saa darteed asalka taxriimku ay culammadu ka hadlaan min cahdigii imaamu nawowi rag lamid ay soo guuriyaan waxay ku salaysan tahay baabu tashabuh haddii goobta iyo wakhtiga la joogaay wax dumarka iyo dadka xun lagu yaqaana ay yihiin xirashadeedu ma bannaana haddii kale asalka ibaaxaday gelaysaa su-aasha kontan iyo afraad wuxuu leeyahay waxaan aragnaa sawiro la leeyahay in badan waxyaaba nabigu ka tegay wa sal slam timihiisii iyo dharkiisii iyo wax lamida arrimaha maxaa ka jira dabcan khilaaf badan baa ka jira wixii nabigu ka tegay alayh sl slam weli wax baaqiga oo hadha ama ka yaalla mise kama yaal nimankii u dambeeyey dowla cuhmaaniyana salaatiintoodii cusmaaniyiinta waxyaaba ay meel ku xifdiyeen ma jiraan mise ma jiro runtii arrintaasi arrin dood iyo muran badan ka jira wey doodayo murankaasina waa wax wakhti hore soo jira oo qarnigii lixaad iyo toddobaad iyo soo jiray wey laga doodayay wax rasmi oo ka dambeeya nabiga oo raadkiisii oo jira ma yaallaa mise ma yaallo khulafadii reer bani umaya maraa kursigooda saaraan jirtay waa kuwii nabigu uu zuhayr ibna kacb ibna zuhayr ibna abi salma uu siiyey dhahaan cabaasiyiintii go saasoo kaleetay yeelan jireen baa saaraan jira oe barakaystaan waxay dhihi jireen waa go nabigu alayh salato salaam uu qolyo u hadiyeeyey wakhtigii tabuug oo kale imrisaaqiya soo guuriyaan khilaafka badanee ka jira laba arrimoodu maan rabaa inaan dhaho wax yaqiina oo la hayo oo la caddayn karo inay raad nabigii ka joogtahay ma jiro sal l slam laba intaa wixii ka dambeeyaay waa ijtihaadaad waxaan la sheegaya saxna waa noqon karaa waxaan saxahaynna waa noqon karaa mar hadduu saas yahay axkaam laguma salayn karo waxaan la hubin su-aasha konton iyo shanaad saa'iilku waxau ina leeyahay nin baa la afduubtay kadib dad waxaa la soo sheegay inuu dhintay oo la dilay xaaskiisiina afar bilood iyo toban habeen ciddo ay gashay kadibna waa la guursaday qolana waxay yidhahdeen ninkaa waa la sugayaa toban sano maxay mas'aladaa xukunkeedu noqonayaa dabcan qofka haddee haalibu danni tahay inuu dhintay xog iyo khabarna uu yimaada inuu dhintay ah waxay u baahanaysaa gabadhii xukun in la gaarsiiyo ninkii inuu la waayey xukmulmafquud iyo in la yidhaahdo xogtaa wuu dhintay ma lagu salayn karaa haddii qof lagu aamini kara yahay warkiisa waa la qaadan karaa ciddadana way geli kartaa hadduu qof aan warkiisa la qaadan karin yahayna waxay yidhahdeen fuqahadu u badan yihiin xukunkii cumare muddo afar sanaa la siiya raadiya jaan iyo ceri meelu dhiga haddii la waayo markaa ciddaday gashoo la xukumo xukun qadaa ay marto inuu ninkaa geeriyooday kadibna sida ay ku guursato su-aasha ugu dambaysa kontan iyo lixaad xalqade oo xalqadeennan saddexaad wuxuu yidhi gabar baan shukaansanaya saddex bilood markaan saddex bilood markaan wada soconnay ayay ii sheegtay inuu nin ka dhintay intii aan wada soconnayna waxba iimaanay aysan sheegin kadib waan ka gaabsaday ilaa ciddadii ka dhammaatay markay ka dhammaatay haddaan guursada ma dembi baa ku jira masaladan waa laba laba qodob baa u baahan in la xaqiijiyo waa marka koobaade dembi baa ku jira iyadoon laga dhimanin inaad wada socoteen qad wakhtigii guur ka wada hadasheen geeridana ka horreeyey adoo haddaadan ogeyn dembi kumadihid lakiin iyadu way dembaabi wax ka toobad keento midda labaadi mar hadday qiratay in la qabay ninkii inuu dhintay caddayn bay u baahantahy waa inaad ahalkiisii iyo ahalkeediiiyo ka hubsataa qofkani ninkii qabay inuu dhintay haddii sheekadaa la yska wada aqbalo ninkii qabay wuu dhintay fasaadkaa badanaya oo qof kastoo xumaan soo samaysaba ninbaa iga dhintay iska dhexaysaa juziya qaybtaana culimada aad bay uga hadlaano markay ka hadlayaan gabar m insi nin jina ma guursan karaa markay ka hadlayaan ee culammada waa xaaraan dhahaan waxay ku sababaynayaan haddii aan la xaaraantinimaynin naa kastoo uur uur ku soo baxo gogol dhaaftaba nin jina ay qabay dhih ilmaha nin jina iga dhalay bay dhih see la yeeli fasaadkii waa badanaya xuduud iyo xad yeelan maayo mar haddii ay sidaas tahay gabadhani waxa u baahan yahay ninkani inuu hubsaday in la qabay oo nin ay lahayd bay qirtay inuu dhintay oo nikaaxii go-ayna way sheegatay inuu xaqiijiyo oo hubsaday u baahan yahay marka kadib wuu guursan karaa intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa xalaqadii saddexaad ahna su-aashii konton iyo lixaad intaynu xalqadda dambe afraad isugu iman doonno waa idinkaga tegayaa sidayaa nabadgelya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu